alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w salى allahu عalى muxamadi wعalى aali muxamed mowduuca aynu ka hadlaynaa waxa uu ku saabsan yahay taqwada ilaahay taqwa allah taqwada ilaahay waa alla ka baqa ilaahay laga baqaayo ama la yska ilaalinayo waxa ilaahay inoogu cadhoonayo ama inagu ciqaabayo laga fogaanayo la yska ilaalinayo erayga taqwaana culammadu waxay yidhaahdeen waa min alwiqaaya waa iska ilaalin oo waxay ahayd asalkeedu waqaa ayay ahayd waqaana iska ilaalintiiyo iska dhowritaankaa la yidhaahdaa waqaa yaqii wiqaayatan marka ahlucilmiga qaarkoodu waxay yidhaahdeen wa attawaqii mimaa yukrahu waa iska ilaalinta la yska ilaaliyo waxa la karaahiyaysanaayo ama la nacaayo adilada taqwada ku soo aroortay aad bay u badan tahay bal waxaynu hormarinaynaa intaynaan adilada sheegin macnaha taqwo looga jeedo ahlucilmigu siday ku fasireen taqwo maxaa looga jeedaa waxay wadaaddo badan oo soomaaliyeed yidhaahdaan ataqwa waa in ilaahay laga baqo waana macnihii ka laasimayey kelmadda macnaheeda ee tafsiirkii kelmadda ma aha tafsiirka kelmaddu waa iska ilaalin marka waxaa la yska ilaalinayaa waxa ilaahay ka cadhoonaayo ama wax ku ciqaabay ayaa la yska ilaalinaya oo addoonku iska ilaalinaya iska jiraya taa waxaa ka dhalanaysa inuu ilaahay ka baqo oo waxa xaaraantaana uu ka fogaado ruuxu waxa waajibkaana uu la yimaado bal tafaasiirtay culammadii hore saxaabada iyo a'immadii ka dambaysay ay ku fasireen taqwo aan wax ka taabanno waxaa la soo wariyaa in cumar bnu khadaab iyo ubay bnu kacb labadaa saxaabi ay isweydiiyeen taqwada dabeedna cumar uu ku yidhi ma soo martay waddo qodxanya badan ma soo martay markaasuu yidhi haa maxaad samaysay buu yidhi wuxuu idhi shamartu wajtahtu yacni waan fayto maradan urursaday waxaanan ku dadaalay meeshaan addinka dhigayo inay tahay meelaan waxba iga mudaynin oo aan qudxayo iyo dhacani aynay oolin markaasuu wuxuu idhi taasi waa taqwada taqwadu waa taa soo ruuxu waddada markuu maraayo iskama ilaalinayo wixii markaa dhibaataynaya ama mudaaya iska ilaalintaasoo kale weeye qodxanyahaa waxaa ka dhigan macaasidiiyo dembiyadaa ka dhigan marka sida qodxanta laysaga ilaalinayo oo kale marka waddada la maraayo waa in laysaga ilaaliyaa dembiyada oo laysaga dhowraa hadal kaleoo kaa shabbahana waxaa laga soo wariyey abu hurayra laftiisa ayaa laga soo wariyey talqu bnu xabiib taabiciga lo odhan jiray taqwada markuu fasiraayey wuxuu ku fasiray an tuطiica allaha calىa nuurin min allah tarjuu hawaaba allah wa an tajtaniba macصiyaة allahi calىa nuurin min allah takhaafu ciqaaba allah taqwo waxaa la yidhaahdaa inaad ilaahay ateecdo oo aad ku ateecdo nuur xagga ilaahay ka yimi aad ku ateecdo oo ku raacdo adoo rajaynaya ajarsiinta iyo abaalmarinta ilaahay uu ku ajar siinayo ama sawaab kugu abaalmarinayo calaa nuurin min allah wuxuu u jeedaa waa cilmi oo daacada ilaahay la adeecayo waa in bicilmin lagu ateecay cilmigaa nuur ka dhigan ruuxu hadduu jahli ku sugan yahay oo aanu garanayn waxa ilaahay lagu adeecayo iyo sida ay tahay iyo waxa laga rabo dee wuxuu noqonayaa mid dulmo iyo mugdi ku sugan buu noqonayaa waa kaa mugdiga guuraynayoo kaluu shabbahaa marka inuu ilaahay ateeco ruuxu oo nuur xagga ilaahaya ku ateeco bimacnaa cilmi uu munasalkiiyo waxyiga u cilmi leeyahay ku ateeco isagoo rajaynaya sawaabka ilaahay bimacnaa taacada uu la imanaayo ilaahay ajar inuu siiyo buu ku rajaynayaa wuxuu kaloo ku sii daray taabicigaa talqu bnu xabiib la yidhaahdaa wa an tajtaniba macsiyata allaahi calaa nuurin min allah takhaafu ciqaab allah waa inaad ka dheeraato taqwadu macsida ilaahay iyo dembiga waa inaad ka dheeraato iyo inaad ilaahay caasido nuur xagga ilaahay ka ahaaday waa cilmigii baa loo jeedaaye waa inaad kaga dheeraato macsida adoo ka baqaayo ciqaabka ilaahay ka baqaayo marka qofkii taqwada la imanayay wuxuu ku sugan yahay rajaa iyo khawf naxariista ilaahay iyo sawaabka iyo ajarsiinta waa rajaynayaa ciqaabka ilaahayna waa ka baqanaya ciqaabka ilaahayna waa ka baqanaya marka labadii oo isla jira ayuu markaa la imanayaa alrajaa waalkhawf buu labadaba la imanaya cadaabka ilaahay waa inuu muuminku ka baqaa naxariista ilaahay iyo abaalmarinta ilaahay iyo jannada ilaahayna waa inuu rajeeyaa dadka qaar baa waxay yidhaahdaan marka ilaahay la caabudaayo waa inaanu ruuxu la imanin oo ilaahay u caabudin inuu ilaahay janno geliyo iyo inuu naar ka badbaadiyo waa inaanu ilaahay u caabudin muxuu u caabudayaa hadda waxay yidhaahdeen wuxuu u caabudayaa bas ilaahay inuu raalli geliyo keliya u caabudaya jacayluu allah jecel yahay baanu ku caabudayaa laakiin hadduu ruuxu ilaahay caabudo isagoo doonaya jannada ilaahay inuu helo oo galo naarta ilaahayna uu ka badbaado hadduu sidaa ilaahay u caabudo macnaheedu waxay tahay makhluuq daraaddii buu ilaahay u caabuday waayo jannadii waa makhluuqo waa mid la abuuray naartiina waa mid la abuuray marka waa derajo hoosaysay yidhahdeen taasi suufiyada qaarkood saasay yidhahdeen warka noocaasi laakiin sax ma aha inay derajo hoosayso tahay in ilaahay loo caabudo inuu janno ku geliyo naarna kaa badbaadiyo ma aha derajo hoosaysa waa derajo sarraysa dadkii wanaagsanaa iyo nebiyadii ilaahay iyo saalixiintiiba waxay ilaahay u caabudayeen iyagoo naxariista ilaahayna rajaynaya cadaabka ilaahayna ka baqanaya waatuu allah yidhi tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacaa dhinacyadooda ayaa ka dheeraanaya meelahay jiifeen xaalay naxariista ilaahay tamaaciyayaan oo rajaynayaan cadaabka ilaahayna ay ka baqanayaan wuxuu kaloo allah yidhi iyadoo uu ka warramaayo nebiyada wayadcuunanaa ragaban warahaban wa kaanuu lana khaashiciin waxay ahaayeen qaar annagana baryo na caabuda xaalay naxariistayada rajaynayaan cadaabka cadaabkayagana ka baqanayaan marka ilaahay wuxuu ku ammaanay nebiyadii inay naxariista ilaahayna rajaynayaan cadaabka ilaahayna ka baqanayaan nebi muxamedna sala allahu alayh wasalam isagoo dadka ugu fadli badan ilaahay wuxuu ka beri jiray inuu janno geliyo ilaahay iyo inuu cadaabkiisa ka badbaadiyo ayuu ilaahay ka baryi jiray sida axaadiista sixaaxa ah ee saxiixa ku soo aroortay aasaarta kale mawduuca ku soo aroortay waxaa ka mid a waxay culammada qaarkood yidhaahdeen markay taqwada ka warramayeen waxay yidhahdeen taqwo waxaa la yidhaahdaa anlaa yaraaka xaysu nahaaka wa anlaa yafqidaka xaysu talabak waa inaanu ilaahay kugu arkin meeluu kuu diiday waa inaanu kugu arag meeluu kaa doonayna waa inaanu kaa waayin yacnii wax kastuu kaa doonay oo kugu waajibiyey waa in lagaa helaa wax kastuu kuu diiday oo kaa xaaraantinimeeyeyna waa in lagaa waayaa markaa meeluu kaa doonay waa inaanu kaa waayin bimacnaa waa inaanad markaa xaadirin oo tegin oo samayn wuxuu kuu diiday meeluu kaa doonay waa inaanu kaa waayin wax kastuu kugu waajibiyey waa inaad la timaaddaa meeluu kaa reebayna waa inaanu kugu arag yacni wax kastuu kaa reebayna waa inaad ka durugtaa oo ka fogaataa bacdi kale waxay ku fasireen sida imaam axmed oo kale taqwada wuxuu ku fasiray tarku maa tahwaa lima takhshaa taqwo waxaa la yidhaahdaa waxaad jeceshahay inaad ka tagto oo aad uga tagto waxaad ka baqanayso daraaddeed aad uga tagto waxaad jeceshaad ka tegaysaa waxaanaad uga tegaysaa waxaad ka baqanayso oo cadaabkiiyo cadhadii ilaahay ah aawadeed baad uga tegaysa baydaawi waxa uu yidhi taqwo waxaa la yidhaahdaa faradu siyaana is-ilaalin badan baa la yidhaahdaa wa huwa fii curfi الsharci ismun lima yaqii nafsahu mima yaduruhu fi اlaakhira sharciga sida markaa loogu yaqaanana magac wuxuu yahay inuu ruuxu ka ilaaliyo naftiisa waxa aakhiro gudaheeda dhibaaya waa inuu naftiisa ka dhowraa oo ka ilaaliyaa bacdi kale waxay ku fasireen aslu taqwa an yaclama alcabdu maa yataqii uma yataqi asalka taqwadu waa inuu addoonku garto wuxuu ilaahay kaga baqanaayo oo dabeedna rabbi uu ka baqdo wuxuu ka reebay uu ka dheeraado oo iska ilaaliyo tafaasiirta aynu sheegnay dhammaantood macno keliyay ku wada dhacayaan culammada qaar waxay ku soo ururiyeen inay yidhaahdaan taqwadu an yajcala baynahu wa bayna allahi wiqaayatan min cadaabi illaahi biimtihaali awaamirihi waijtinaabi nawaahi taqwa waxaa la yidhaahdaa inuu addoonku iska ilaaliyo oo uu yeelo wax ka dhowraaya ilaahay cadaabkiisa oo uu ku yeelo inuu awaamirtii ilaahayo wuxuu rabbi faray farsoomo oo la yimaado wuxuu ka reebayna ka reebtoomo oo ka dheeraado intaasay ku urursantay taasina waxay u baahan tahay cilmi waayo ruuxii haddaanu garanaynin wuxuu ilaahay amray si uu ula yimaado dee imtisaalkii ma xasilin karo oo ma fulin karo haddaanu cilmi u lahayn waxa laga reebayna kama dheeraan karo saas aawadee a'immada qaarkood waatay odhan jireen kayfa yattaqii man laa yacrifu maa yattaqii sida imaamu hawri baa laga soo naqliyey siduu taqwo ula imanayaa midaan garanayn wuxuu iska dhowrayo iska ilaalinayaba midaan garanaynin siduu taqwo ula imanaya marka cilmay u baahan tahay taqwadii waa inuu aqoon yeesho waxa uu taqwada kula imanayo waa inuu aqoon yeesho aahaar badanoo mawduuca ku saabsan saas yadaa bay u soo aroortay khulaaso ahaanna waa sa aynu sheegnay waa in awaamirta ilaahay la fuliyo wuxuu reebayna laga dheeraado haddaba muhimmadda ay taqwadu leedahay waxyaalahaynu ku garanayno waxaa ka mid a kow kelmadda ikhlaaska ee laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid ilaahay wuxuu ku magacaabay kelimata ataqwa waa kelmaddii taqwada id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiyata xamiyata aljaahiliyati faanzla allah faأnzla allahu sakiinatahu عlى rasuulihi وعlى اlmuؤminiina وأlزamahum kalimata الtaqwى wa kanuu axaqa biha وأhlaha wa kana allahu bkuli shayءi caliima kelmadda taqwadu waa kalimatu tawxiid waa laa ilaaha ila allah kelmaddii taqwada ilaahay ku magacaabay kelmaddanna kelimatu tawxiid waa kelmadda ugu fadliga badan diinta siduu nebigu waa yidhi salى اllahu عaleyh wasalam aliimaanu bidcu wa sabcuuna shucba faأclaaha qowlu laa ilaaha ila اllah waadnaaha imaadaة اlأdaa can الطariiq iimaanku wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo toddobaatan qaybood buu ka kooban yahay waxaa ugu sarraysa odrhodka la odhanaayo laa ilaaha ila allaahu la odhanayo baa gobollada iyo qaybaha iimaanka ugu korraysa waa midda labaadee ilaahay wuxuu amray addoommadiisa si gaara iyo si guudba wuxuu u amray taqwada ayuu amray oo allah wuxuu yidhi wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum fattaquun oo taqwadu allah amray wuxuu kaloo allah yidhi yaa cibaadii fattaquun wuxuu kaloo allah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih kuwii rumeeyayow ilaahay ka baqa baqashada iyo taqwada uu ilaahay xaqa u leeyahay rabbi ka baqa oo iska ilaaliya wuxuu idinku cadhoonaayo oo iska ilaaliya wuxuu idinku cadaabaayo marka adiladau ilaahay taqwada ku amrayaa waa badan tahay adilo badan baa ku soo aroortay ilaahay wuxuu ku sheegay wasiyo walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa إiyaakum an ittaquu اllah ilaahay waxau yidhi waxaan u dardaarannay oo amarnay ummadihii hore iyo ummaddanba allah in laga baqo allah wuxuu ka cadhoonaayo in la yska ilaaliyo allah wuxuu wax ku cadaabayo in la yska dhowro oo la yska ilaaliyo marka waa wasiyat اllahi fi اlأwaliina wاlآakhiriin dadkoo dhan waa ilaahay tuu u dardaarmay waa taqwo shayga saddexaad ee muhimmaddeeda ku caddaynaya taqwada waxaa ka mid a nebiyadu ummadaha waxay amrayeen taqwo ayay amrayeen allah wuxuu yidhi id qaala lahum akhuuhum nuuxun alaa tattaquun yacni nebi nuux baa taqwo amray qowmkiisii buu amray id qaala lahum akhuuhum huudun alaa tattaquun nebiyada kalena saas si la bay u amreen marka nebiyadii ilaahay nebi kastaaba ummaddiisa wuxuu amraayey taqwo shayga afraad ee muhimmadda taqwada caddaynaya waxa weeye addoommada ilaahay wuxuu ka doonay oo amray cibaado cibaadadaa wuxuu u amray inay taqwo xaqiijiyaan daraaddeed cibaadada inay taqwo ku helaan baa la rabaa oo allah wuxuu yidhi يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوun allah wuxuu amray dadka inay allah caabudaan rabbigiin caabuda lacallakum tattaquun si aad taqwo u yeelataan rabbi caabuda cibaadadii waxaa laga rabaa in taqwo lagu helo ayaa laga rabaa binasi اlqur'aan wuxuu kaloo allah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى aladiina min qablikum lacallakum tattaquun soonka waxaa loo faral yeelay si ay dadku taqwo ugu helaan aayado kaloo la macnina waa jiraan oo sharaa'icda qaarkood la amraayo oo loo amraayo si taqwo loo helo shayga shanaad ee muhimmadda taqwada caddaynaya taqwadu meeshay dhacda ee u asalka ahi waa qalbiga oo asalka taqwadu qalbigay ku sugan tahay waxaana caddaynaya xadiidka صaxiixa ee nebigu yidhi salى اllahu عaleyh wasalam attaqwى haahunaa wa ashaara ilىa sadrihi ثalaaثa maraat taqwadu waa halkaasaa nebigu yidhi salى اllahu عaleyh wasalam saddex goor buu nebigu tilmaamay intuu ku celceliyay attaqwaa haahunaa attaqwaa haahunaa attaqwaa haahunaa isagoo tilmaamaya laabta tilmaamaya ayuu sidaa yidhi waxaa loo jeedaa asalka taqwada qalbiga ku sugan baa loo jeedaa furuucda taqwadu ay leedahay ka farcamaysaa jawaarixda iyo xubnaha iyo afka iyo waa gaadhaysaa oo waa saamaynaysaa laakiin waxaa lagu xambaarayaa xadiidkoo looga jeedaa asalkeedaa qalbiga ku sugan faracyadeeduna jawaarixday ku sugan yihiin ayaa markaa laga qaadanaya qalbiguna waa meeshii jidhka ugu mudnayd oo hadduu hagaago jidhku wada hagaagaayo hadduu kharribmana jidhku wada kharrib maayo sida nebiguba yidhi salى اllahu عaleyh wasalam alaa ina fi اljasadi mudغaة ida salaxat salaxa اljasadu kulh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wa hiya alqalb jidhka waxaa ku jirta cad yar oo hadduu hagaago jidhku wada hagaagaayo hadduu kharribmoo fasahaadana jidhku wada kharrib maayo cadkaa yari waa qalbiga weeye mudqaa nebigu ka cabbiray mudqa waa maxay waa qadar yar oo markaa mar la hudho mudqa waa maa yumdaq waa wax la hudhi karo qalbigii ma weyna wadnihii waa wax yar qalbigu waa wadnaha marka wadnaha yar ayaa jidhka hagaya oo hoggaaminaya oo ama u horseedaya khayrka ama u horseedaya sharka yacni saas yadaa weeye marka jidhka meeshii ugu mudnayd haddii markaa ay tahay asalka taqwadu ay ku sugan tahay halkaa tahay waxaa laga qaadanayaa taqwadu muhimmadda ay leedahay inay weyn tahay baa laga qaadanaya adiladaa dhammaan waxaynu ka garan karaa siday muhim taqwadu u tahay baynu ka garan karaa haddaba taqwada muxuu ruuxu ku helayaa faa'iidooyinka ka dhalanayaa maxay tahay taqwada markaynu garannay macnaha taqwo looga jeedo markaynu garannay in layna faray oo layna amray markaynu garannay ilaahay addoommadoo dhan inuu taqwo amray mu'miniintana si gaara inuu taqwo u amray markaynu garannay nebiyaduna inay taqwo amrayeen markaynu garannay cibaadada waxaa loola imanayaa si taqwo loo helo inay tahay taqwadii marka la helo maxaa ka dhalanaya faa'iidooyinka ka dhalanaya maxay tahay kow faa'iidada koowaad ee ka dhalanaysa waxa weeye waa jacayl ilaahay jeclaado cidda taqwada la timi waxaana u daliila aayadda uu allah yidhi ina allaha yuxibu almuttaqiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa isaga ka baqanaya ee cadhadiisiiyo cadaabkiisa iska ilaalinaya waxay ku cadaab mudanayaan iska ilaalinaya oo iska dhowraya waxa ilaahay ugu cadhoonayana iska ilaalinaya wuxuu kaloo allah yidhi balaa man awfaa bicahdihi waataqaa fa ina allaha yuxibu almuttaqiin kii oofiya ballanka ilaahay allah wuxuu ugu cadhoonayo ku ciqaabayana iska ilaaliyo iska dhowra ilaahay waa jecel yahay kuwaa muttaqiinta ee taqwa la yimi waa jecel yahay ilaahay jacaylkii ilaahay baa lagu helayaa jacaylka ilaahayna waa qaali waa wax aad u weyn a'immadii salafka qaar waxay odhan jireen laysa asha'nu an tuxibba inama asha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha inaad ilaahay jeclaato ee muhimmadda weyni waa in allah ku jeclaado inaad adigu allah jeclaatiyo in allah ku jeclaado labada keebaa muhimsan waxaa muhimsan in allah ku jeclaado taasaa muhiimsan saas aawadeed jacaylka allah ku jeclaanayo waxaa lagu gaadhayaa raacitaanka nebiga sala allahu alayh wasalam la raacay baa lagu gaadhaya qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum marka muhimmadda weyni waa in allah ku jeclaado weeyi haddaba taqwadii baa jacaylka ilaahay lagu helayaa oo rabbi kugu jeclaanaya waa arrin muhim ah waa arrin weyn shayga labaad ee kale faa'iidadee lagu helayaa waxay tahay taqwadii waxaa lagu gaadhayaa naxariista ilaahay oo naxariista ilaahay bay taqwadii sababaysaa in rabbi kuu naxariisto rabbi wuxuu yidhi waraxmatii wasicat kula shayin fasaaktubuha liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaa raxmaddaydu waxay koobtay shay kastaba ayuu allah yidhi fasaaktubuhaa liladiina yattaquun waxaan raxmaddaa u waajibinayaa kuwa iska ilaalinaya wuxuu rabbi ugu cadhoonaayo iska jiraaya zakadana bixinaaya marka taqwadii waxay sababaysaa naxariis ilaahay wuxuu kaloo allah yidhi wa haada kitaabun anzalnaahu mubaarakun fatabicuuhu waataquu lacallakum turxamuun kani waa kitaab buu yidhi kitaabkaasaannu soo dejinnay kitaabkaasoo la barakeeyo khayrkiisa la badiyey waa kitaabka qur'aanka ah waa khayr badan yahay waa kalaam ullah waxaa la barakeeyey qiraa'adiisa iyo akhrintiisa man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aquulu alif laam miim xarfun walaakin alif xarfun walaam xarfun wa miim xarfun xadiisku waxa uu sheegayaa tirmidi wakayruhu soo wariyeen min xadiisi cabdullaahi ibni mascuud ahlucilmiga qaarkoodna ay taxsiiniyeen ruuxa akhriya xaraf ka mida kitaabka ilaahay waxaa loo qoraa toban xasano ma odhanayuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam aliflaamiim oo dhan ayaa xaraf ah laakiin waa saddex xaraf bay kala yihiin marka waxaa lagu qorayaa soddon xasano aliflaamiim ayaa soddon xasano lagu qorayaa sida xadiiska laga fahmaayo waxaa la barakeeyey qur'aanka akhrintiisa waxaa la barakeeyey barashadiisa waxaa la barakeeyey baristiisa sidaas aawadeed baa cidda barata dadkana bartaa ay tahay cidda dadka ugu khayrka badan sida xadiiska bukhaariguba sheegaayo in nebigu yidhi salى اllahu عaleyh wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan kii qur'aanka bartaa dadkana bara marka barakada qur'aanka ay ka mid tahay barashada la baranayo iyo barista dadka la barayaaba inay khayrulacmaal tahay oo camallada ugu khayr badan tahay waxaa la barakeeyey ku dhaqankiisa iyo ku camalfalkiisa waxaa la barakeeyey ku tadabburkiisa qur'aankoo dhan baa la barakeeyey waa mubaarak wa haada kitaabu anzalnaahu mubaarakun faatabicuuh raaca buu allah yidhi waataquu lacallakum turxamuun kana baqa ilaahay oo iska ilaaliya waxaa rabbi idinku cadhoonaayo ama idinku ciqaabaayo iska ilaaliyo iska jira si laydinku naxariisto isaga jira marka taqwadii waxay sababaysaa raxmad ilaahay faa'iidada kale saddexaad taqwadii waxay u sabab tahay ilaahay inuu caawiyo oo la jiro cidda taqwa la timi cidduu ilaahay la jirana yacni nasri iyo guul bay helaysaa ilaahay cidduu kaalmeeyo kaalmo kale uma baahna allah wuxuu yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ilaahay wuxuu la jiraa oo bimacnaa kaalmaynaya oo u gargaaraya oo ayidayaa kuwa taqwada la yimi iyo kuwa samafalay marka kaalmada ilaahay iyo hiilka ilaahay ayaa taqwadu sababaysa wuxuu kaloo allah yidhi waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin ogaada inuu ilaahay la jiro kuwa muttaqiinta inuu la jiro ogaada arrinka afraad taqwadii waxay sababaysaa inuu ilaahay ruuxa ka ilaaliyo waxa dhibaaya iyo wuxuu nacaayaba fi dunya waalaakhira ifya aakhiraba oo allah wuxuu yidhi faman itaqaa waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kii ilaahay ka baqa oo wuxuu rabbi ka cadhoonaayo iska ilaaliya oo hagaajiya camalkiisa cabsina korkooda may ahaanin mana murugoonayaan wuxuu kaloo allah yidhi wayunaji illaahu aladiina ataqow bimafaasatihim laa yamasuhum asuu'u walaa hum yaxzanuun ilaahay wuxuu badbaadinayaa kuwa mutaqiinta abuu badbaadinayaa taqwo la yimi faa'iidada shanaad ee taqwada ka dhalanaysaa waxay tahay taqwadii waxay sababaysaa nuur ilaahay bay sababaysaa oo qofka qalbigiisa la nuuraayo oo cilmi iyo furqaan uu ku kala saaro baadida iyo xaqa uu ku kala saaro yacnii hanuunka iyo hawada uu ku kala saaro waxa xun iyo waxa markaa san uu ku kala saaro ayuu allah ku arsaaqaya oo allah waxau yidhi يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئaatiكم ويغفir لكم kuwii rumeeyeyow haddaa ilaahay iska ilaalisaan wuxuu idinku cadhoonaayo ama idinku cadaabaayo ilaahay wuxuu idin yeelayaa furqaan bimacnaa cilmi aa ku kala farqisaan iyo basiiro iyo aqoon iyo garasho aa ku kala garataan baadida iyo hanuunka xaqa iyo baatilka aa ku kala soocdaanoo ku kala garataan buu ilaahay idiin yeelaya wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum waxaanu idin dhaafayaa dembiyadiinnii ayuu idin dhaafaya culammadu waxay yidhahdeen furqaankaasi waxa weeye waa nuur ilaahay qalbigooda ku tuuraayo dadka ahlu taqwada ah oo basiiro ah yacni ay ku kala garanayaan waxa wanaagsan iyo waxa xun ay ku kala garanayaan oo ku kala soocayaan oo shubahaadka iyo abaatiishu ilaahay ka badbaadinaya laakiin taqwada sidaa lagu helayaa waa taqwo markii hore cilmi ku dhisnayd oo itibaac ku dhisan ee mid jahl iyo aqoon darro ku dhisan ma aha oo ruuxu aanu garanayn wuxuu ilaahay ku caabudo oo aanu garanayn wuxuu cibaadadu kaga asaxayso yacni ma aha miduu ruuxu cilmigii ka maarmi karo oo inuu yidhaahdo ruuxu waxaan anigu la imanayaa mujaahado iyo cibaadaan la imanayaa cibaadadiiyo wardigaan iska badsanayaa yacni cilmi inaan dalab ku sameeyo uma baahni nuurkaasaa qalbiga laygu soo tuurayaa dabeedna markaasaa laygu ilhaaminayaa sida wanaagsan sidaa inuu yidhaahdo sax ma aha waayo cilmiga barashadiisu wixii qofka farducayn ku ah inuu la yimaado inuu bartaana farducayn bay ku tahay maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wixii markaa waajibku aanu suuroobaynin in lala yimaado in isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaadaana waa waajib marka faraa'idda cayniga ahi qofka ku waajibkaa inuu barto uu aqoon yeeshaa waajib bay ku tahay ictiqaadka saxiixa ah inuu markaa si ijmaaliya u gartaa oo u bartaa ruux walba waajib waajibay ku tahay xataa hadduu caamo yahay caqiidada markaa waxa weeye guud iyo waxa ilaahay xaqu leeyahay iyo waxa markaa rasuulku xaqu leeyahay iyo xaqa ay ilaahay iyo rasuulku wadaagaan iyo xaqa ilaahay la gaarka yahay iyo cibaadaadka cayniga ah ee saaran sida salaadda sida soonka sida haddii zaka ku waajibtay sida mucaamalaadka markaa uu la imanayo sida guurka sida bayca ashyaada noocaas oo dhan hadduu galo yacni waxa weeye waxaa ku waajibaya inuu u cilmi yeeshana waajib bay ku noqonaysa seke markay ku waajibtay cilmiga sekaduna waa ku waajibay salaaddii ruux kasta oo mukallaf ahoo qaangaadh ah inuu salaaddii u aqoon yeeshaa waajib bay ku tahay waayo mar hadday salaaddii faral ku tahay faralkii inuu guto oo sidii laga rabay u gutaa uma suuroobayso haddaanu u aqoon yeelan oo aanu barannin salaaddii maxay ku ansaxaysaa maxay ku buraysaa shuruuddeedu maxay tahay arkaanteedu maxay tahay haddii kale waxa dhici karta isagoo dadaalay oo dhibaatooday oo weysaystay oo wakhti badan tukanaayey haddana salaaddii siday ku asaxaysay inaannu ula iman hadday wakhtigii nebigaba dhacday nin saxaabiyi inuu garan waayey siduu u tukanaayo nebiga agtiisa uu ku tukaday isagoo salaaddii ay haddana aynay ka ansaxayn oo rukni arkaantii salaadda ka midii uu ka maqan yahay oo deedna nebiga u yimi oo salaamay oo nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukane hadday wakhtigii nebigaba taasi dhacday daduu nebigu ku yidhi maa tukan yaguna cindigooda islahaa waa tukateen bal wakhtigeennana maxaad moodday wakhtigii nebigaba dad salaaddii isla waa tukateen oo waxbaa wanaajiseen haddana nebigu ku yidhi maa tukan ee ku noqo tuko oo mar labaad ku noqday farajaca sallaa kamaa kaana qad sallaa waa noqday waa tukaday siduu markii hore u tukadoo kale ayuu markii labaadna u tukaday waa nin saxaabi ah ninkaasi muxuu ka tegayey duma'niinaduu ka tegayey riwaayaadka qaar baa ku soo arooro fasiraaya kaana yukhafifu salaatah wuxuu ahaa salaaddiisa mid fudaydinayay buu ahaa bimacnaa kuma xasilaynin meelaha ay rukniga tahay in lagu xasilo nebiguna wuxuu ka soo qaaday sala allahu alayhi wasalam waxa uu tukaday inaanay salaad ahayn in mid kale laga doonanaayo irjic fasalli fa fainaka lam tusalli markii labaadna sidii buu u tukaday nebigu haddana ku soo noqday mar saddexaad buu ku uhi irjic fasalli fainaka lam tusalli ku noqo oo tuko maa tukane markaasuu wuxuu yidhi ninkii waladii bacasaka bilxaqi nebiya maa uxsinu hayra haada facallimnii waxaan ku dhaartay ilaahay ku soo saaraye ku soo diray xaalaad nebi tahay ku soo diray baan ku dhaartaye sidaasi aan ahayn hagaajin maayo ibar markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam salaaddii baraya haddii wakhtigii nebigaba taasi dhacday bal wakhtigeenna maxaad mooday oo cilmigii ka yar yahay oo jahligii ka badan yahay oo dadaalka diinta lagu dadaalayaa uu ka yar yahay ila wakhtigii nebiga cilmigu waa badnaa muntashir buu ahaa dadaalka diinta lagu dadaalayaana waa badnaa haddana cidaan salaaddii garanayn oo isle waad garanaysaa waad saxaysaa xaqiiqaduna ay tahay inaanu saxaynin ayaa laga helay markaa casrigii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadii nebiga markaasaa nebigu sidaa ku yidhi markaa ruuxu yacni taqwada markuu la imanaayo waa inuu taqwo sida allah looga baqo waa inuu garanayaa marka koowaad yacni kayfa yattaqii ma laa yacrifu ma yattaqi siduu ilaahay uga baqanayaa oo cadaabka ilaahay isaga ilaalinayaya wuxuu ku cadaab mudanaayo midaan garanaynin waxa rabbi lagaga baqaayo iyo sida looga baqaayo markaa taqwo yacni markuu ruuxu la yimaado saxan wuxuu ku helayaa in cilmiga loo siyaadiyo oo basiirada qalbiga loo nuuro oo xaqi iyo baatilku u sii kala caddaadaan laakiin taa macnaheedu ma aha saynu sheegnay cibaadada la cibaadaysanayo cibaadada lagu dadaalayo in lagaga maarmi karo cilmiga taa loogama jeedo faa'iidooyinka taqwada waxaa ka mid a addoonku wuxuu helayaa hadduu taqwo la yimaado awoodu kaga qaalib noqdo kaga gacan sarreeyo shaydaanka oo allah wuxuu yidhi ina aladiina اtaqow idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakkaruu faidaa hum mubsiruun kuwa ilaahay ka baqanaya markuu haleelo yacni khayaal xagga shayطaanka ka yimi iyo shubuhaad xagga shayطaanka ka yimi marka uu haleelo way xasuustaan sida waxa weeye wanaagsan iyo xaqa ayay xasuustaan waaba iyagii oo xaqii arkaaya oo xaqu u bidhaamayo maxay ku heleen tadakurka ay ka waana qaadanayaan oo shaydaanka ay ka raynayaan waxay ku heleen taqwada waa bisaabi taqwa taqwada faa'iidadeeda waxaa ka mida waxay waddo u tahay ajar weyn in la helo oo la gaadho oo allah wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra ku kastoo iska ilaaliya wuxuu ilaahay ugu cadhoonaayo ama ku cadaabaayo ilaahay wuxuu ka baabi'iyaayoo ka masaxaa dembiyadiisa ayuu ka daadiya wa yucdim lahu ajra waanu u weyneeyaa ajar ayuu u weyneeyaa oo ajar weyn ayuu siiyaa waxaa ka mid a faa'iidooyinka taqwada risiq ballaadhan baa ruuxa lagu arsaaqaa hadduu taqwo la yimaado oo allah wuxuu yidhi waman yattaqi اllaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib yacnii ku kastoo ilaahay ka baqa ama iska ilaaliyaa wuxuu rabbi ugu cadhoonaayo ama ku cadaabaayo ilaahay wuxuu u yeelaa yacni faraj yacni u kaga baxaayo musiibada iyo dhibaatooyinka iyo kurubaadka waana arsaaqa oo wuxuu ka arsaaqaa meelaanu filanaynin buu ka arsaaqaa dadka qaarkood iyagoo kasab aan shareecadu bannaynayn oo xaaraana la imanaya marka loo diidoo la yidhaha war waxani waa xaaraan war waa dembi war waa ribo war waa laaluush yacni war waxani waa xoolo aan bannaanayn yacni muxaram weeye war hoy ka dheerow marka lagu yidhaahdo ayuu wuxuu odhanayaa yacni xaggaan haddaa wax ka helaya ya kasabka xaaraanta marka laga waaniyo dad fara badani yacni waxaa weeye taqwadoo yar daraaddeed waxay markaa odhanayaan dee intaan wax kala helaayo waa iska wadayaayoo hadda tan waa iskala imanaya kasabkan waa iska wadayaa waa ku meel meelgaadhayaa markaan wax kala helo waxaa kale ee xalaasha abaan markaa shaqaysanaya saasuu odhanaya laakiin ruuxu hadduu ilaahay dartii uga tegi lahaay oo taqwo la iman lahaa faraj khayr qabaa ilaahay siin lahaa waa xadiis ku soo arooray man taraka shayئa lilaah abdalahu allaahu khayran minh ka shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wuxuu ugu beddelaa wax ka khayr badan buu ugu beddelaa waxaa la soo naqliyaa qiso qisadaasi waxay tahay sheekh la odhan jiray culammadii hore ka mid aha oo almaazini la odhan jiray ayaa wuxuu ka mid ahaa culammada markaa luqada ee naxwaha iyo sarfiga iyo culammada ku a ah buu ka mid ahaa dabeedna nin ahlu dimmo ah oo gaaladii muslimiinta ku hoos noolayd ka mida ah, ayaa wuxuu yidhi waxaan ku siinayaa ee boqol markaa dinaar baan ku siinayaa ee waxaad i bartaa kitaabka siiba weyhi ibaro ii akhri sheekhana dhibaato daran baa haysay yacnii faqri ayaa markaa hayay oo aad iyo aad buu ugu baahnaa yacni markaa xoolahaas markaasaan dabeedna waxaan is-idhi buu yidhi kitaabka siiba weyhi waa kitaab carabiye loo qoray naxwo iyo sarfi buu ku saabsan yahay mawaad la yidhaahdo ma ninkaa gaalka ah ee gaalada muslimiinta ku hoos nool ehe ahludimmaha ah baad kitaabka siiba sibaweyhi u akhriyaysaa ee carabiyada ah oo ilaa saddex boqoloo aayadood ku sugan yihiin oo aayaadkii aad tamkiininaysaa arrinkaa ha yeelin hadda baahi daranna waa haysaa markaasaan diiday buuli markaan diiday ayaa waxa dhacday qiso gabadh addoonoo waagii hore isagu lahaan jiray ha yeeshe uu sii iibiyey ayaa gabadhii wax la kala iibsadaba markii dambe boqorkii ayaa iibsaday boqorkii muslimiinta boqorkii cabbaasiyiintaee markaa joogay baa iibsaday boqorkii markuu iibsaday ayaa maalin waxaa la soo qaaday bayd gabayaa la soo qaaday bayd gabaya ayaa la soo qaaday baydkii ayaa markaa waxaa la ysku qabtay miyaa la kor dhigayaa kelmad ku jirtay oo isim ku jiray mise waa la godayaa adaluumu ina musaabakum rajulan ahda asalaama taxiyatan dulmu marka nin boqorka la joogay ayaa wuxuu markaa yidhi ina musaabakum rajulan rajulun inay tahay ayuu u qaatay ninka boqorka la joogay dabeedna ninkii shiikhaa markii loo yeedhay maazini waxa uu yidhi maye waxa weeye ina musaabakum rajulan weeye oo musaabakum waa master miimiya markaa rajulan yadaa kor dhiganaysa oo markaa lagu kor dhigayaa yacnii khabarkuna wuxuu ku dhacayaa dulmunta dambe ayuu ku dhacayaa adaluumu ina musaabakum ay ina isaabatakum rajulan ahda asalaama taxiyatan dulm inantii addoon tahayd baa waxay tidhi sayidkaygii hore maazini bay sheegaysaa shiikha la yidhaahdo wuxuu odhan jiray waa godan yahayoo yacni dulmu buu odhan jiray markii dad kale ay yidhaahdeen waa kordhigan iyo xoogaa laysku qabtay ayaa boqorkii waxa uu yidhi sugaanta iyo adabka iyo waxiisayn jireen wuxuu yidhi marka isagaa ninkii ha la doono ha loo yeedho maazini baa dhambaal u tegey waxaa la yidhi boqorkii baa ku doonaya waa inaad u timaadaa waa u yimi markuu u yimi baa dabeedna la weydiiyey waa sharxay sida uu ku kor dhigan yahayna waa sheegay oo waa fasiray markuu saas yadaa u sheegay ayaa boqorka u siiyey jaa'izad buu u siiyey ee uu ku sharfaayo oo oh, kun diinaar ah diinaarkuna wuxuu ka kooban yahay dahab sheekhii markii dambe wuxuu yidhi boqol baan ilaahay dartii uga tegay buu yidhi boqol boqol diinaar markaasaa ilaahay wuxuu iiga ciwad yeelay kun diinaar inuu isiiyo ayuu ilaahay iiga ciwad yeelo beddel iiga dhigay intay isu jiraan kun diinaar iyo boqol diinaar toban laab bay isugu laabmayaan marka almuhim qofku ilaahay dartii hadduu wax uga tago ilaahay ciwad khayr qaba ayuu siiya kalsooni uu ilaahay ku kalsoon yahay liajli illaah uuga tago kuma khasaarayo wax wanaagsan oo bedela ayuu helaya waxaa ka mid a waxyaalaha taqwada markaa lagu helaayo in kurubaadka lagu faydo oo allah wuxuu uhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ku kastoo ilaahay ka baqa ilaahay faraj buu u yeelaa u dhibaatadii kaga saaraya waxaa ka mid a taqwadu waxyaalahay sababayso in cadowga laga guulaysto dhagartoodana laga badbaado oo allah wuxuu yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a haddaa markaad sabirtaan ilaahayna ka baqataan oo ka gaashaamataan wuxuu rabbi idinku cadhoonaayo iska ilaalisaan laa yadurukum kayduhum shay'a dhagartoodu waxba idin yeeli mayso saasuu allah yidhi wuxuu kaloo allah yidhi wanajayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waxaannu badbaadinnay oo nabadgelinay kuwii rumeeyey yacni taqwadana la imanaayey waxaa ka mida fawaa'idda taqwada laga helaayo cidhib dambeedka wanaagsan ifyo aakhiraba kuwa ilaahay ka baqanaayay u sugnaatay oo allah wuxuu yidhi waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhib dambeedka wanaagsani kuwa ilaahay ka baqanaayay u sugnaatay wuxuu kaloo allah yidhi fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin sabir cidhib dambeedka wanaagsani kuwa ilaahay ka baqanaayay u sugnaatay aakhirana in la badbaadinayo cidhib dambeedka wanaagsan uu helaayo ayaa laynoogu sheegay oo allah wuxuu yidhi mahalu ljannati alatii wucida almuttaquuna tajri min taxtiha alanhaaru ukuluhaa daa'imu wadiluhaa tilka cuqba aladiina ataqow wa cuqba alkaafiriina annaar oo allah waxa waxau inoo sheegay cidhib dembeedka muttaqiyiintu inay tahay janno ayuu allah inoo sheegay marka fi اdunyaa wاlaakhira cirib dambeed wanaagsan waxaa lagu helayaa taqwo waxaa ka mid a fawaa'idda laga helaayo taqwada waanadaa lagu intifaacayaa oo lagu waano qaadanayaa oo allah wuxuu yidhi hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidaة lilmuttaqiin yacni kani wuxuu u yahay caddayn buu dadka u yahay hanuun qur'aanku wa mawcidatu lilmuttaqiin waana ayuu u yahay kuwa ilaahay ka baqanaya wuxuu kaloo allah yidhi daalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin marka dadkoo dhan hanuun ha u ahaado waanana ha u ahaadee waxa loo soo gaar yeelay kuwa muttaqiinta waa kuwa ku intifaacayey oo ay anfacaysay waanadu oo waanada ku waana qaadanayey oo hanuunka raacayey sidaas aawadeed baa loo soo gaar yeelay waxaa ka mid a faa'iidooyinka taqwadu ay leedahay waa sifadii awliyada ilaahay oo kuwa taqwada la yimi waa awliyaa'ullah oo allah wuxuu yidhi alaa ina awliyaa'a allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa iimaanka iyo taqwada la yimi inay yihiin awliyaaullah ayuu allah sheegay waxaa kaloo ka mida ah fawaa'idda ay leedahay taqwadu waa miisaanka addoonka xagga ilaahay u dhow waa miisaanka lagu garanaayo oo dadku waxay ku kala karaamo iyo sharaf badan yihiin ilaahay agtiisa waa taqwada weeye oo allah waxau yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku sharaf badan ilaahay agtiisa waa ka idinku taqwada badan faa'iidooyinka taqwadu leedahay waxaa ka mida wuxuu addoonku sahay qaato waa waxa ugu fiican oo ruuxu yacni wuxuu u socdaa aakhiro xagga ilaahay buu u socdaa wuxuu sahay qaatana waxa u fiican taqwo oo allah wuxuu yidhi watasawaduu fa inna khayra azaadi taqwaa sahay qaata sahay waxa ugu wanaagsan taqwa ayaa ugu sahay wanaagsan nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu ugu ducayn jiray yacni marka cidi safrayso inuu taqwo ilaahay sahay uga dhigo oo nin baa nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa rasuul allah waxaan doonayaa safar inaan socdaalaan doonayaa yacnii sahay wax iiga yeel markaasuu yidhi zawadaka allaahu taqwaa ilaahay taqwaha kaaga sahay yeelo markaasuu yidhi zidnii ii kordhi markaasuu yidhi wagafara dembak dembigaagana ha dhaafo dembigaagana ha dhaafo waxaa ka mid a waxyaalaha markaa taqwada fawaa'iddeeda ka midka ah camalka in la aqbalo taqwada ayaa u sababa oo allah wuxuu yidhi innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin wuxuu ilaahay aqbalayaa oo camalka ka aqbalaya kuwa muttaqiinta abuu ah ilaahay camalka ka aqbalaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin waxaa looga jeedaa waa kuwa iska ilaaliyey oo iska dhowray gaalnimada almuttaqiina min ashirki waalkufr gaalnimada kuwii iska ilaaliyey kuwaasuu ilaahay camalkooda aqbalaya laakiin culammada muxaqiqiinta qaarkood waxay tilmaameen macnaha ka saxani inay tahay ruuxa markaa iska ilaaliyey gaalnimada haddana camalka uu la imanaayo rabbi kaga baqay camalka uu la imanaayo ittaqa allaha fii daaka alcamal oo camalkii haddaan rabbi lagaga baqin oo taqwo lagu samaynin dee ma noqonaayo camal maqbuula ma noqonaayo laakiin camalka la aqbalayaa waa camal yacni rabbi lagaga baqay weey camalka rabbi lagaga baqayna wuxuu noqonayaa waa mid ikhlaas iyo mutaabaco lagula yimi waa mid ilaahay dartii loo sameeyey iimaan lagu sameeyey ikhlaasoo ilaahay dartiyana loola yimi aan qasad kale looga jeedin ixsaan shareecada lagu raacayo oo lagu samafalayo nebiga in la raaco daahiran wa baatinana lagula yimi markaa mutaabacadii iyo ikhlaaskii iyo iimaankii saddexda sharti bay xaasil yihiin camalka noocaasuu ilaahay aqbalaya ee hadduu gaalnimada iska ilaaliyo camalka aanu ilaahay kaga baqin oo aanu ikhlaas ama mutaabaco la imanin oo uu shirki la yimaado ama riya iyo istus la yimaado shirkulasqar ama waxa weeye bidac uu ilaahay ku caabudo bidcooyin dee ma noqonaayo camalkiisaasi mid la aqbalaayo ma noqonaayo inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ay min almuttaqiina fii daka alcamal oo iyo mutaabacadii lagula yimi iyo iimaankiiba ka sii horeeya wuxuu kaloo allah yidhi lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum marka taqwadu camalka in la aqbalo ayay sababaysa waxaa ka mid a faa'iidooyinkay taqwadu leedahay dembiyada in la dhaafo ayay sababaysa oo allah waxa uu yidhi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعماالكم ويغفر لكم ذنوبكم marka dembiyadii in la dhaafo waxa sababaysa taqwada ayaa sababaysa waxaa ka mida faa'iidooyinkae taqwadu leedahay sawaabka iyo abaalmarinta iyo ajarka lagu helaya waa janno oo allah wuxuu yidhi وsاarcوu إlى مغفirة min رbكم وجنة cرضha السmاawaaت والأرض ucidaت للمتقيin jannadii in loo diyaariyey kuwa ilaahay ka baqanaaya oo waxa rabbi ka cadhoonaayo iska ilaalinaya in kuwaa loo diyaariya allah inoo sheegay kuwa mutaqiintuna janno inay ku sugan yihiin jannaad waxaa ku soo aroortay adilo badan iyo aayado mutacadida ayaa ku soo aroortay oo tilmaamaya dhammaantood inay jannaad ku sugan yihiin oo allah waxau yidhi ina almuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun wuxuu kaloo allah yidhi ina almuttaqiina fii jannaatin wa naciim wuxuu kaloo allah yidhi ina almuttaqiina fii maqaamin amiin fii jannaatin wa cuyuun iyo aayado kale oo la macno ah marka aayado badan baa ku soo arooray marka jannadii waxaa loo diyaariyey kuwa taqwada la yimi baa loo diyaariyey kuwaas ayaa loo diyaariyey marka sawaabka taqwadu waa janno oo jannaa lagu abaal jannadiina waxa weeye waa shay qaali oo weyn weeye waataa ilaahay inoo sheegay yacnii ballaarka jannadu in toddobada cir iyo toddobada dhul ay la mid tahay وsاarcوu إلى مغفirة min ربكم وجنة cرضha السmاawaaت والأرض ucidaت للمتقيin jannadii waa diyaarsan tahay jannadii waa la qurxiyey waa la diyaariyey waa la hagaajiyey dee in markaa lagu dadaalo weeye oo yacni markaa loo soo diyaargaroobo haddii ruux markaa loo diyaariyo yacni markaa aroos loo diyaariyo oo arooskii la xidhxidho oo caruusaddii la keeno oo qalabkii lagu xidho oo waxa la sugayaa isaga tahay yaa inuu waxa weeye dee iska baashaalo oo meel kale isaga kaco oo iskaba ilaawo meesha miyay ku jirtaa jannadii oo ka qaalisan baa la diyaariyey way xidhxidhan tahay way diyaarsan tahay caruusadihii diyaar bay ku yihiin xuuralciintii baa joogta dahabkaas saa uga laalaada yacni waxa weeye saasay u dhalaalayaan kuwa adduunyada waa ka qurux badan yihiin dhuuxaa la daawanayaayo jidhkooda muraayad baa la moodaa waxa uu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam marka dhuuxooda la arko shanshooyinkooda dhuuxa markaa lafaha ku jira halkaa ka muuqanaya buuri axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixay ku soo aroortay dhirta ku taallaa jiriddeedu waa dahab bal geed baxayoo midho bixinaayo jiriddiisu dahab tahay ka warran oo baxaya haddana wax indhaheennu arkeenoo kale lama mid aha waa ka duwan tahay marka aakhiro iyo jannadii waa diyaarsan tahay man khataba alxasnaa'a lam yakluhu lmahru gabadha quruxda badan ninka u khidbeeyo doonaa meherku kuma qaali noqdo si kastoo markaa meher culus loogu sheego hadduu ka walaaco yidhaahdo dee waaba iska daynayaa dee marka hore aan jacayl hayn hadduu jacayl hayo wax walba dee waa huraya wax walba waa ugu badrheeraya marka ninka gabadha quruxda badan doonaa dee waa gabadh qaaliye meherku kuma qaali noqdo alaa ina silcaة allahi alghaaliya ayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam badeecadda ilaahay iibinayaa waa qaali jannada waxaa lagu iibinayaa dee waxa weeye nafta iyo maalkaa lagu iibinaya nafta iyo maalkaa lagu iibinaya suuqa iibku ka dhacayaa waa adduunyada ka caqadka iibka kula gelaya waa allah ka waxa weeye waasidada ka ahi waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa lagaa iibinayaa waa janno waxa lagu iibinayaa waa cimrigoo dhan cimrigoo dhan baa lagu iibinayaa marka in la huro oo loo diyaar garoobo weeyaan adduunyadii waa daqaa'iq iyo saacada yar wakhtigeedu waa kooban yahay noloshii rasmiga ahayd waa aakhiro wa ina daara alaakhirata la hiya alxayawaan nolosha aakhira nolol ah nebigu wuxuu odhan jiray salى اllahu aleyh wasalam allaahumma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faغfir lilansaari wاlmuhaajira ilaahow nolol kaamili ma jirto nolosha aakhira mooyaane faغfir lilansaari wاlmuhaajira ansaarta iyo muhaajiriinta markaa u dembi dhaaf haddaba dumarkaa xuuralciinta ah meherkoodu muxuu yahay ma meher la'aan baa la doonayaa in lagu helo ma jabnaan baa la rabaa in lagu helo waa qaali wa innahu la yasiirun calaa man yasarahu allah waa se u fududdahay ciddii ilaahay u fudaydiyo yasara allaahu lana jamiican ilaahay ha inoo sahlo ha inoo fudaydiyo marka dadaalka waa in lala yimaadaa oo lagu dadaalaa taqwada taqwadii waxaa ka mid a in xumaantii laga toobad keeno oo wakhtigii wuxuu u qaybsamaa dee mid tegay iyo mid jooga iyo mid soo socda marka kii tegey waxaa lagaga daba tagaa towbad iyo istikfaar baa lagaga daba tagaa fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat markay toobad keenaan ilaahay xumaanihii wanaagyaal buu ugu beddelaa ka joogana in fursadda markaa joogta laga faa'iidaysto oo lagu dadaalo khayrka oo aan dib loo dhigin ayaa lagu jaraa imaamu shaafici raximahullah wuxuu yidhi nimanka suufiyada la yidhaahdo ayaan hadalkooda dhegaystay buu yidhi waagaa weliba waa ladnaayeen imaamu shaafici suufiyadu ruux hadduu waddo yaro qaldan qaado mar kastoo wakhtigu sii dheeraadaba masaafada uu xaqa u jirayaa waa fogaanaysaa faritog dheer bay kula xushaa sow maaha wadiiqo yar haddaad qaaddood qaldan dee meel fog bay kaa tuuraysaa mar kastoo wakhtigeedu fogaadana dee dariiqa xaqaa waa kaa fogaynaysa dee waayadaa bilbilow bay ahaayeen xoogaa waxa weeye siday markaa ee u fogaadeen beryihii dambe badankoodu u fogaadeen waagaa umay fogaan imaamu shaafici wuxuu yidhi hadalkoodaan dhegaystay buu uhi nimanka suufiyada la yidhaahdo markaan dhegaystay waxaan ku intifaaco laba kelmadood baan ka helay buui oo labadaasi waa maxay midi waxa weeyaan buu yidhi alwaqtu kasayfi in lam taqطachu yaqطacka mid waa taasuu yidhi shaafici wakhtigu seeftoo kaluu ka dhigan yahay haddaad adigu jari weydo isagaa ku goynaya sida seeftuu ku jaraya kelmadda labaadna waxay tahay nafsuka in lam tashgalhu biاطaacati shaqaladka biاlmacsiya naftaada haddaad ku mashquulin weydo طaaco iyo khayr yadaa macsi iyo dembi iyo baatil kugu mashquulinaysa naftu faraaqa joogi mayso naftu waa dhaqdhaqaaqdaa xarake iyo camal bay rabtaa kaaba taagan ma aha maadaamay sidaas tahay haddaad xagga khayrka ugu dhaqdhaqaaqi weydo ku mashquulin weydo ilaa almashquulu laa yushqal shaygu hadduu mashquulsan yahay lama mashquuliyo shay aan fursadba lahayn miyaad fursad ka helaysaa laakiin ruux markaa waxa weeye aan mashquulsanayn oo iska dee yacni markaa faraaq iskaga sugan ya iyo shaqo la'aan waxaa dhici karta fursad baa laga heli karaa shaydaankii fursad buu ka helaya naftiina xagga xumaantay marka horeba u ilataa marka naftii haddaad xaqa iyo khayrka ku mashquulin waydo iyadaa macsiyadiiyo dembigiiyo baatilka kugu mashquulinaysa marka labadaa dee kala dooro in iyadu xagga baatilka kugu mashquulisiya inaad adigu khayrkiiyo xaqa ku mashquuliso waa labadaa kelmadood wax kalaan ku intifaaco kama helin buu yidhi hadalkoodii wax bala'aan buu wixii kale ka soo qaaday muhimmadda ay taqwadu leedahay daraaddeed nebigu sala allahu alayh wasalam fii khudbati alxaaja khudbadda khudbatulxaaje la yidhaahdo wuxuu akhrin jiray aayadaha taqwada amraaya ayuu akhrin jiray erayga taqwa iyo ishtiqaaqaadkeeduna qur'aanka in badan bay ku soo noqnoqotay laba boqol iyo labaatan goor in ka badan bay ku soo noqnoqotay taasina waxay tilmaamaysaa muhimmadda ay leedahay taqwadu marka muhimmaddu waxay tahay yacni cimriga iyo fursadda la haysto waa in laga faa'iidaystaa xagga tawbadda xagga istikfaarka xagga taacada xagga khayrka acmaasha wanaagsan oo dhammina waxay gudagelayaan dee taqwaday gudagelayaan muhimmaddu waxay tahay haddii waxa weeye ruuxu fursadda uu ka faa'idaysto waa ku intifaacaya laakiin hadduu fursaddii dayaco dee wakhti aan waxba tarayn buu ka qoomamoonayaa oo isku cilkaambiyaya waqad faata alawaan marka fursadda ha laga faa'idaysto allah ha laga baqo taqwadiina waa anwaac waa altaqwa biاtawxiidi min ashirki waa tawxiid in taqwo lagula yimaado oo shirkiga la yska ilaaliyo iyo gaalnimada iyo nifaaq iyo shakiga iyo kufriga la yska ilaaliyo waa nooc waana aslu taqwa waa taqwada asalkeeda nooc labaad wa altaqwa biاطaacati min almacaasi waa in taacada laysku ilaaliyo laysku dhowro oo macaasida iyo dembiyada shahawaadka xaggooda ka yimi layskaga ilaaliyo waa nooc labaad nooc saddexaad altaqwى bالsunnati min albidca waa in sunnada laysku ilaaliyo iyo ictiqaadka saxan iyo manhajka quman layskaga ilaaliyo bidcadiiyo dalaalka iyo waddooyinka qaldan marka midna waxay noqonaysaa asalkii taqwada midna waxay noqonaysaa furuucdeedii dhammaanna waa gudagelayaan taqwadii hadday tahay tawxiidkii hadday tahay taacadii hadday tahay sunnadii iyo ictiqaadkii saxnaa iyo manhajkii qumana sidaas aawadeed buu ilaahay taqwada ugu khatimay aayaddu allah uu yidhi wa anna haada siraaطii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun yacni taqwa lagu khatimay haddii sunnada la raaco iyo ictiqaadka saxan la raaco iyo dariiqii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii la raaco dariiqyada ka baydhay siraatulmustaqiimkana layska ilaaliyo oo layska dhowro markaana waxaa la helayaa attaqwaa ayaa la helaya waa nooc taqwa oo yani markaa kamaalkii ku saabsan ayaa markaa la helaya marka almuhim taqwada in lagu dadaalaa aad iyo aad bay muhim u tahay wixii taqwada waxyeelaya oo ama nuqsaaminaya amaba taqwadii burinaya ilaa labada noocba waa leeyihiine noocna taqwadiibay burinayaan oo wixii gaalnimo ah waxna taqwadiibay nuqsaaminayaan oo daciifinayaan oo waa macaasidi iyo bidic iyo khuraafaadka yacni iyo dalaalaadka weey gaalnimada ka sokeeya marka labada noocba waa in la yska jiraa aad iyo aad loogu dheganaada taacada khayrka tawxiidka sunnada ictiqaadka saxan aad iyo aad waa in loogu dadaalaa dadkana loogu baaqaa looguna yeedhaa wafaqana allahu jamiica lima yuxibuhu wayardaa inahu jawaadun kariim wallahu aclam subxaanaka allahuma